doorkii labaad insha allah aynu dhigi doonno waxaanani filaynaa kole inay ka faa'iido badnaato sidii waagii hore aan u dhignay in sha allah fanniga marka hore ku saabsan culuumul qur'aanka waa fanni muhim ah waayo culumtu waxay u qaybsamaan ghaayaat iyo wasaa'il cilmiyada qaarkood waa maqaasid oo waa ghaayooyin isaga daata ahaantiisaan la rabaa culumna waxay culuumul wasaa'il oo waxay u khidmaynaysaa culumta daata ahaantooda loo rabo cilmiga qur'aanka iyo cilmiga sunnada iyo fiqhiga oo ugu horeeyo alfiqhu alakbar oo ictiqaadka ugu horreeyo oo samaradii ka dhalanaysay lagala baxayay ah culumtaasi waa usuul waa usuululcilmi baa la yidhahdaa bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen usuusha cilmigu siduu xaafid ibnu xajarba ku soo naqliyo kitaabkiisa fatxulbaariga usuululcilmi waa saddex waa cilmu alqur'aan iyo cilmu asunna iyo cilmu alfiqhi oo fiqhayinka shamlinaysa alfiqhu alakbar oo ictiqaadka ahina uga horreeya muraadku uga jeedaa waa saas yaanu tasriixin bacdu alculamaa oo hadalka xaafidka tacliiqinaya waxay yidhaahdeen ka saddexaade uu ku daray waa samaradii ka dhalanaysay labada cilmi ee kale cilmu alqur'aan iyo cilmu asunna halkuu usuululcilmi xaafid ibnu xajar ka cabirayna culamada qaar waxay ka cabbiraan culuumu alghaayaat cilmiyada khaayaadka ama maqaasidda wixii intaa ka soo hadhay wasaa'il baa la yidhaahdaa waxaynay u kala sharaf badan yihiin siday ghaayada ugu kala khidmaynayaan hadday tahay cilmiga carabiyada hadday tahay cilmiga usuulfiqiga hadday tahay culumta markaa qur'aanka ama usuulu tafsiirka ama culuumu lqur'aan ama qiraa'aadka hadday tahay mustalaxu alxadiidka hadday tahay cilmu takhriijka dhammaan waxay noqonayaan waa min culuumi lwasaa'il waxaa la rabaa culumta usuusha in ah lagu gaadho ayaa la rabaa carabiyadii waxaa la rabaa maadaama qur'aankii iyo xadiidkii nebiguba sala allahu calayhi wasalam labaduba carabi ay ku yimaadeen oo luga carbeed oo saafi oo badhaxla ay ku yimaadeen barashada yaga la baranaya ee la garanayaa waxay ku xidhnaanaysaa carabiyada in la garto carabiya ruuxaan garanayna ma garan karo oo ma fahmi karo faham saxan qur-aanka iyo sunnada cilmu musalax alxadiid waxaa la rabaa si loogu kala garto xadiidka kiisa saxiixa iyo kaan saxiixa ahayn ka nebiga ka sugan sala allahu alayhi wasalam iyo kaan nebiga ka sugnay takhriijka oo tadbiiqi cilmigaa la dabaqaya ah kadalik waa wasiilo culumta usuulu tafsiirka ku saabsani waa wasiilo waddo waxay u tahay iyo dariiq lagu garanaayo tafsiirka saxan iyo kaan saxnayn iyo sidii wax loo fasiri lahaa ee saxnayd qawaaciddii loo raaci lahaa taasay ku saabsanta muhimmadda markaa waxaa ah istimbaadka iyo macnaha sida loogala soo baxaayo qur'aanka iyo xadiidka nebiga sala allahu calayh wasalam waayo waxa looga jeeday waa in lagu camal falo in la fahmo in lagu dhaqmo oo lagu camal falo in lagu dhaqmaana ma suuroobayso haddaan la garanoo la fahmin faham saxan in la fahmaana ma suuragal ah haddaan wasaa'isha u khidmaynaysaa loo aqoon yeelan oo la baran fannigan haddaba usuulu tafsiirka ama culuumulqur'aanka culammadu kutub badan bay ka qoreen musannafaad baa laga alifay musannafaadkaasi mukhtasaraad iyo mutawalaad mid walba waa leeyihi kutub kooban oo mukhtasara iyo kutub faahfaahsan mid walba waa leeyihi kutubtaa culammadu ay ka alifeenna intaynu ognahay waxaa ugu ballaadhan laba kitaab kitaabka la yidhaahdo alitqaan fii culuumi alqur'aan oo suyuudi u alifay iyo kitaabka la yidhaahdo alburhaan fii culuumi alqur'aan oo sarkashi u leeyihi labadaa kitaabba ugu waasacsan kutubta aynu aragnay kutub mutawasita oo dhexdhexaada iyo qaar rasaa'il oo mukhtasara mid walbana waa laga qoray kutubtaa koobana laga qoray waxay isugu jiraan qaar nooc cilmulqur'aanka ka mida culumta qur'aanka ka mida ka hadlaaya kaanaasikhi waalmansuukhi maalan annaasikh waalmansuuq kutub badan baa laga alifay hadday tahay annaasikh walmansuuq eh, oo qur'aanka ah iyo hadday tahay annaasikh walmansuuq oo xadiidka ah asbaabu nuzuulka kale kutub badan baa laga alifay waxaa ka mida ah culamada wax ka aliftay alwaaxidi risaal uu leeyahay la yidhaahdo asbaabu nuzuul xaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaab buu leeyahay uu ka alifay asbaab nuzuulka ha yeeshee ma dhammaystirin oo uu bixiyey alcujaab fii asbaabi nuzuul alcujaab buu ku magaca ha yeeshee ma kaamil yeelinoo ma dhammaystirin suyuudi waxa uu leeyahay risaalo uu bixiyey lubaab nnuquul fii asbaabi nuzuul waana risaalo muhim ah muqbil ibnu haadi alwaadici waxa uu leeyahay risaalo uu bixiyey asaxiixu lmusnad fii asbaabi nusuul waa risaalo kooban waxaanu isku dayey axaadiista asbaabunusuulka ku saabsan intii agtiisa ka sugnaatay inuu ku soo arooriyo laakiin bacdi seegay oo waxa weeye laftooda sugani waa jiraan ama waxa weeye inaanu ka bogan ha ahaato waayo wakhti mutaqadim horraysay buu qoray ama ha ahaato isaga agtiisa inayna ka asixin waxaa ugu ballaadhan kutubta asbaabunusuulka laga alifay kitaab ay iska kaashadeen laba sheikh oo ka mid ah ardaydii albaani raximahullah oo la yidhaahdo alistiicaab fii bayaani alasbaab waxaanay isku dayeen inay sida magacaba ka muuqata wixii asbaabunuzuul la soo arooriyey inay wada keenaan oo xataa waxa daciifkaana dacfigiisa caddeeyaan waxa agtooda markaa saxiixa ama xasanka ka ana inay saxiix yihiin ama xasan yihiin caddeeyaan iyagoo caddaynaya siduu xasan ama saxiix ku noqday labada sheikhaad iska kaashadayna waxa weeye waa saliim ibnu ciid alhilaali iyo moxamed muuse nasri xafidahum allah baabab kale oo ka mida ah fannigan culuumulqur'aanka ka mida ah, oo taaliif loo gaar yeelayna waa jira rasaa'isha qaarkood mukhtasara oo inay mawduucyada kala duwan midba wax ka taabato markaa isku dayeyna waa jiraan ama la isku dayey risaaladan haddaba muqadimatu tafsiir ama muqadimatun fii usuuli tafsiir waxaa iska leh lislaam ibnu taymiya waana risaala muhima fii baabiha waa risaalo muhima waa muhimatun jiddan cilmi badan baanu sheikhu gudaheeda ku sheegay waana risaalo kooban culamada qaarkoodna aad bay wax uga naqliyeen risaaladan ay u ictimaadeen ka suyuuti kitaabkiisa alitqaan fii culuumi alqur'aan aad buu wax uga naqliyey oo baababka ay khusayso baab kastaba inuu wax kaga soo naqliyo ayuu isku dayey bale mucdamka waxa ku sugan ama badankeeda ama kala barhkeed kitaabkiisu ku naqliyey oo ku guuriyey isagoo weliba u nisbaynaaya mararku ka naqlinaayo culammada qaarkoodoo wax ka naqliyey laakiin aan u nisbaynna waa jiraan waxaa ka mid ah ardaygii ibnu taymiya oo ibnu kasiir raximahullaah kitaabkiisa tafsiirka ah muqadimadiisa wax badan buu ku naqliyey oo uu risaaladan ka raray oo weliba xarfiyan u raray laakiin maca daalik uma nisbaynin waxaana laga yaabaa inay asbaabi keensatay nisbaynta uu nisbayn waayey waayo wakhtiyada qaarkood ibnu kasiir laftiisa waxaa loo dhibaateeyey aano loo aanaynaayo ibnu taymiye ayaa loo dhibay marka risaaladani aad iyo aad bay muhim u tahay culamada mucaasiriintuna waa ku dadaaleen oo aad bay u sharxeen mashaayikh badan oo kala duwan baa sharxday mashaayikhda sharaxday waxaa ka mid a ah maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waa sharxay sharxiisana waa la hayaa in badan oo idinka mid midaaba ah haysa mashaayikhda kale sharaxday waxaa ka mid ah cabdalla ibnu jibriin isaguna waa sharxay sheikha kale la yidhaahdo saalix ibnu cabdilcasiis aalu shaykh isaguna waa sharxay sheikha kale la yidhaahdo maxamed baasamuul waa sharxay in kaloo baaxisoo sharxay isaga laftiisu waa jiraa oo markaa kurdi u nisbo sheegtay marka shuruux ay leedahay risaaladani marka waxaad ka garanaysaa ictinaaga culammadu ku dadaashay muhimmadda ay leedahay baad halkaa ka garan magaca muqadimatun fii usuuli tafsiir ama muqadimatu tafsiir sheikhu kuma magacaabin ee sida baaxisiinta qaarkood ay baraarujiyeen waxa u bixiyey magacaas ama ku magacaabay sheekhii la odhan jiray moxamed jamiil ashati oo mufti alxanaabila fii zamanihi ahaa dimashqa ama suuriya markaysagaa ka ahaa muftigeeda xanaabilada oo kun iyo saddex boqol iyo shan iyo kontonkii markay ahayd kitaabka daabacay waa wakhti hadda laga joogo lix iyo siddeetan sano ayuu kitaabka daabacay isagaa markaa magaca ku magacaabay oo ku daabacay ee sheikha magac laga hayo inuu ku qoray oo risaaladan ku daabacay ma jiro dabeedna magaciibuu ku ishtihaaray kuna canbaxay mala dabcadiisa wakhtigaa uu daabacayna waxaan filayaa qaarkiin inay hayaan waayo xilligii hore aynu dhigaynay nuqul ama sawir ka mida markaysaa waxaan yacanii dabcadaas shadi ee wakhtigaa la daabacay kun iyo saddex boqol iyo shan iyo kontonkii hijiriyada ayaynu markaa waxa weeye rogannay oo dad badani laga yaaba inay ka taalacanayeen iminkana waxaa laga yaaba baqaaya inay qaarkiin ka hayaan mawduuca aan iskaga soo dhowaanno aan gudagallo bismi illaahi alraxmaan alraxiim bismillaahi magaca ilaahay baan ilaahaasoo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinaayay cidduu doono khalqigiisa ka mida gaadhsiinayay ahaaday ay u ucallifayaan kitaabka ku qoraya ama ku allifayaa markaa sheikhu bisimku ku bilaabay kitaabka waxaa laga yaabaa laakiin dabcadaha qaarkood oo sharax saaran yahay bisimka in xagga hore ama safxadda ugu horraysa ay walaba dabcadu ay ku qortaa suuragala wuxuu magaca ilaahay ugu bilaabay ku dayasho uu ku dayanaayo nebiga sala allahu alayh wasalam waayo waraaqaha uu qoraayo bismi illaahi alraxmaani alraxiim buu ku bilaabi jiray heshiiskii sulxu sulxuulxudaybiya markii nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo suhayl ibnu camri oo quraysh matelayaa ay kala qoranayeen wuxuu nebigu yidhi waxaad qortaa ayuu caliy bnu abi aalib ku yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim sidaasaa qoraalkii lagu bilaabay marka waxaa laga qaadanayaa inay sunnadu tahay waraaqaha iyo kutubta la qoraayo in bismi illaahi araxmaan araxiim lagu bilaabaa inay sunno tahay ahlucilmiga qaarkoodna dariiqadaasay mari jireen marka waa iqtidaa nebiga sala allahu alayh wasalam lagu isimka oo dhammaystiran baana lagu bilaabanayaa qoraalka waxyaalaha bisimka lagu bilaabo ashyaada qaar waxaa sunno ah in bismillaahi keliya lagu bilaabo ashyaada qaarna waxaa sunno ah bismi illaahi alraxmaan alraxiim oo dhammaystiran in lagu bilaabo cunitaanka marka wax la cunaayo ama la cabaayo sunnada nebigu waa in bismi keliya lagu bilaabo bay intaasuu nebigu ku bilaabay xadiid sheegaya bismi illaahi araxmaan araxiim oo wada socotaa inuu nebigu cunno ama cabitaan ku bilaabay lama hayo abad yaa ghulaam sami illaah wuxuu ku yidhi inankii nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi wiilow ilaahay magacow oo bismi illahi araxmaan raxiim yaynay soo gudagelayn sami illaah riwaayo kala fasirayso xadiidka marka ka mida ah. oo iyaduna saxiixa ah yaa ghulaamu qul bismi illaahi wiilow waxaad tidhaahdaa bismi illaahi dheh intaasuu nebigu ku yidhi sala allah alay slam waana saxiix fuqahada qaarkooda muta'akhiriinta ka mid ah waxay yidhaahdeen hadduu alraxmaan alraxiim ruuxu ku sii darana markuu wax cunaayo waa afdal dee siduu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam ila nebigu bismi illaahi dhe buu yidhi isagana bismi illaahi unbaa laga hayaa inuu ku bilaabi jiray cunnada haddii la odhanaayo si kalaa ka fadli badan deliil bay u baahan tahay laakiin qoraallada nebigu sala allahu aleyh wasallam wuxuu ku bilaabay bisimkao dhammaystiran bismi illaahi araxmaan araxiim waxaa jira baaxis baaxisiinta mucaasiriinta ka mida oo masalada ku saabsan bismi illaahi araxmaan araxiim ashyaada waxay sunno tahay iyadoo dhammaystiran in lagu bilaabo iyo waxay sunno tahay iyadoo markaa bismi illaahi keliya in lagu bilaabo mid walba waxa ku soo arooray ee axaadiista ku timi iyo kala hufiddeeda yacni baaxisiinta qaarkood baa risaalo ka qoray risaaladaas waxay leegtahay sifatu salaamka bisimka keliya ku saabsantay bukhaari saxiixiisa wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim xamdale kuma bilaabin saas aawadeed culamada qaarkood waxay tilmaameen qoraallada kutubta la qoraayo inayna sunno ahayn khudbatulxaaja in lagu bilaabaa waayo nebigu qoraalladuu qori jiray iyo rasaa'ishuu diri jiray kuma bilaabi jirin khudbatulxaaje qoraal ah kuma bilaabi jirin hadday sunno ahaan lahaydna nebigaa ku bilaabi lahaa sala allahu alay wasalam rabbi yasir wa acin rabbi ayaa rabbi rabbigayow yasir fudaydi wa acin kaalmee biraxmatika naxariistaada ku kaalme waa tawasul ilaahay naxariistiisa lagu tawasulaayo lagu baryaayo naxariista rabbi lagu tawasulayo lagu baryayaana waa raxmaddii sifadiisa ahaatay ee raxmo makhluuqa'a ah ma aha raxmada uu ilaahay isku sifeeyeyna waa lagu sifaynayaa waxaana la odhanayaa kayfkeeda iyo qaabkeeda garan mayno siduu ilaahay u naxariisto laakiin sida laynoo sheegay baynu u rumaynaynaa waxaynaynu qadcinaynaa naxariista makhluuqaadka inaynay la mid ahayn laysa ka midlihi shay wa huwa asamiicu albasiir tawasulka ilaahay loogu tawasulaayo sifooyinkiisa ama magacyadiisa loogu tawasulayaana waa tawasul mashruuca oo laynoo sharciyey walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay waxaa u sugnaatay magacyada wanaagga badan fadcuuhu allah barya bihaa magacyada ku barya alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ama rabbi baa la gaara nastaciinuhu ilaahay waa kaalmo weydiisanaynaa wa nastakfiruhu waa dembi dhaaf weydiisanaynaa yacni inuu dembiyadooda naga dhaafo baanu ilaahay ka baryaynaa istakfara waxay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa ama mafcuulka dambe ayay xaraf ku gaadhaan astaqfiru allaha danban lastu muxsiyahu rabb alcibaadi ilayhi alwajhu waalcamal astaqfiru allaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa denban dembi baan ka dembi dhaaf weydiisanayaa dembigaasoo lastu muxsiyahu aanan ahayn mid koobaaya raba alcibaadi ilayhi alwajhu waalcamalu marka laba mafcuul baa toos loo siiyey allaaha iyo denban mafcuulka labaad in mid lagu gaadhsiiyaana bannaan hadda mafcuulkii labaad waa la xadf marka nastakfiruhu dunuubanaa ayaa macnuhu dhacay ama min dunuubina wa nacuudu waa magan gelaynaa billaahi ilaahay baanu magan gelaynaa waxaannu ka magan gelaynaa min shuruuri anfusina nafaha yaga shararkoodaanu ka magan gelaynaa naftu shar bay iska leedahay sharka ay naftu leedahay baanu ilaahay ka magan gelaynaa inuu ilaahay naga magangeliyo oo naga dhowro wa min sayi'aati acmaalina waxaanu kaloo ilaahay ka magangelaynaa oo inuu naga magangeliyo aanu weydiisanaynaa camalladayada kuwooda xunxun wax kastoo xumaato ah oo ruuxa ku dhacaana ama sharka naftay ugu yimaadeen ama camal xun xaggii bay uga yimaadeen man yahdihi illaahu falaa mudilla lahu waatuu ilaahay qur'aanka ku yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi shuxigii waxaa loo tiiriyey nafta kii laga dhowro oo laga ilaaliyo bakhayltinimada iyo damaca naftiisu ay leedahay kaasi wuxuu noqonayaa kuwa liibaanay mid ka mid a ah. man yahdihi illaahu ku kastuu ilaahay hanuuniyo falaa mudilla lahu wax baadiyeynayaa ma jiro waman yudlil ku kastuu ilaahay baadiyeeyana falaa haadiya lahu wax hanuuninayaa ma jiro kuwa ilaahay hanuunshaa hanuunsan kuu baadiyeeyaa baadiyaysan cid hanuuninaysaana aynay jirin waayo hidaayada in qalbiga hanuunka la geliyo rabbi uunbaaba hanta cid kaloo awoodi kartaa in qalbiga hidaayo ay gelisaa ma jirto ruuxu ilaahay hanuuniyey hanuunka in cid kale ka saartana ma kari karto nebi maxamed ilaahay waatu ku yidhi innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa adigu ma hanuuninaysid kaad jeclaatay hanuunkiisa ee ilaahay baa kuu doono hanuuninaaya abuu taaliba uu nebigu hidaayo la jeclaayo adeerkii ahaaday nebiga adeerkii ahaaday weliba aadna ugu gargaari jiray sababtiisay ku soo degtay aayaddu abuu taalibkii caynkaasa ahaa ee nebiga u gargaari jiray ee adeerkii aabbihii la dhashay ahaana hanuun kuma dhimane baadi buu ku dhintay nebiguna hanuun waa kula dadaalay waana la doona hidaayadu in ilaahay gacantiisa ay ku jirto kuu doono hanuuninaayo ayaa halkaa ka muuqata markaasaa maanta dadka qaarkood waxay odhanayaan weli hebel ruuxu doonuu hidaayada qalbigiisa geliyaa ruuxu doonana waa ka jaraa ya kutubaha qaarkood waxyaalaha lagu qoray ka mid tahay in la yidhaahdo silsilada nuurka ee nebiga ka timi ee quluubta mu'miniinta gelaysa awliyadu daalacanaysa oo ay arkayaan markaa fiiladaa nuurkay kay doonaan ka jarayaan dhag markaa laga jaraa dabeedna u gaaloobayaaba kay doonaanna way u xidhinayaan fiiladaas waa siraadanaya dabeedna qalbigiisu mu'min buu nool kutubaha qaar bay ku taallaa ya risaalo yaroo majmuucatulqasaa'id la yidhaahdo waxyaalahay qoraysa waxaa ka mid a waxyaalaha ku yaalla inay yidhaahdeen inaan xaafidulqur'aana ayaa wuxuu yidhi hidaayadayda ilaahay baa i siiyey oo yacni waxa weeye hidaayada qalbigayga ku jirta rabbi baa hidaayada qalbiga ii geshay markaasaa mid ku yidhi bay yidhaahdeen oo awliyadu waxay arkaysaa silsiladda nuurka ee qalbigaaga gelaysa bay arkaysaaye bal ka warran hadday kaa jaraan hadday jari karaan ha jaraan buuri dhag waaba ka jareen buuri isla markii buu gaalooboo sanamka u sujuuday bay yidhaahdeen majmuucatulqasaa'idka yar baa qoraya ya oo haddii fiilo nuura oo yacni markaa ruuxa loo tallaalayo una ay tahay sida xadhiggaa laydhkoo kale marka isaga guriga lagu tallaalayoo kale hadduu hanuunku ka dhigan yahay oo awliyadu qofkay doonaan u tallaali karaan nebi maxamed muxuu ugu tallaali waayay adeerkii ila waa kii ku lahaa yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeerow laa ilaaha ila allahu dheh kelmadan ilaahay agtiisa kaaga doodo dheh oo abuujahliyana ay ku lahaayeen madiintii cabdimudalib baad iska nacaysaa ee ka tegaysaa oo markii ugu dambaysay wuxuu ku hadlay ay ahayd huwa calaa millati cabdilmutalib shakhsigani diintii cabdimudalib buu ku sugan yahayoo bimacnaa waxa weeye awsaantii la caabudi jiraan marka iskaga sugna saasuu ku dhintay nebiguna axaadiistiisa waa ka sheegay in abuu taalib aakhire la cadaabaayo ta kale haddiiba laga soo qaado awliyadu inay awoodu leeyihiin yaa yidhi awliyadu dadka ha gaalaysiiyaan ilaa dadka hanuunka in lala jeclaado weeyaane dadku si ay u gaaloobaan in waxa weeye silsiladda nuurka laga jaro siday isku yidhahdeen taas ilaa kutubta fiqigu waxay qoraan haddii ruuxu yacnii uu gaalnimada inuu ruux ku sugnaado saacad yar oo daqiiqad ah uu doono inuu ruuxaasi gaal ahaado isagaaba gaaloobaya kutubulfiqhi waxay qorayaan ruuxu isagoo wacdi ku jira ama khudbad hadduu gaal yimaado uu yidhahdo war shahaadada ilaqin waa islaamayaae uu yidha in yar isug isagaaba gaala ay kutubta fiqigu qorayaan fiqiga shaaficiyada weliba qorayaan hadda ka warran in yar isug buu yidhi isagaaba gaala waayo ruuxaasi intaa yar inuu gaalnimo ku sugnaado ayuu ka raalli noqda mar hadduu taa doonay isagaaba ku gaaloobaya bay yidhahdeen wallahu mustacaan wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allaahu ay annahu sha'niye laa ilaaha ila allaahu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ila allaahu allah mooyaane ashhadu an laa ilaaha ila allahu baa la odhanaya daraa'iftaay soo naqliyaan baa waxaa ka mid a waxay yidhahdeen inu naxwaha bartay ayaa aabbihiioo sakaraadayuu u yimi bay yidhahdeen markaasuu wuxuu yidhi yaa abatii assalaamu calayk yaa abati aabbow assalaamu calayk yaa abati qul ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa in shi'ta faqul ashhadu anna laa ilaaha ila allahu fa ina kilaahumaa ajaazahu sibawayhi aabbow waxaad tidhaahdaa ashhadu an laa ilaaha ila allaahu haddaad doontana weliba waxaad tidhaahdaa ashhadu anna laa ilaaha ila allaahu waayo labadaba sibaweyhi baa banneeyey ruuxani xaalad buu ku sugan yahay sakaraadoo naftaa haysa yaa isna wuxuu leeyahay ama sida dheh ama sida dheh siibaweyhi baa labadaba baneeyey midna ku khata'in weyse qisadaasaan mar sheegay oo saa dabeedna wadaad naaxiyaa yidhi waa nin nuxaadda dacaayadaynaysan bu antu waa mukhafafa min asaqiila weeye marka an laa ilaaha ila allahu marka la yidhahdo marka marna waa saqiiladii marna waa mukhafafadii wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allaahu ay annahu shaaniye laa ilaaha ila allahu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ila allaahu allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq waxdahu xaaluu ilaahay keligii yahay munfaridan keligii yahay ama muwaxadan mid la keliyeynaayo uu yahay ayaa saa qiraya waa tawkiid lilihbaat laa shariika lahu xaalaanu wadaaga lahayn ayaan sidaa qiraya waa tawkiid linafyi laba ruknay ka kooban tahay shahaadada tawxiidku waa nafyi iyo isbaat uluuhiyada xaqa abaa laga nafyinayaa cidda allah ka soo hadhay uluuhiyada xaqaana allah baa loo sugaya wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan in muxammed cabduhu addoonkii ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisii inuu yahay sala allaahu calayhi wasalama tasliima sala allaahu ilaahay ha ammaano calayhi muxamed korkiisa wasallama ha nabadgeliyo ama wasallama ha salaamo tasliiman salaamis ha salaamo waa ikhbaariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan waa khabariyatun lafdan xagga lafdiga khabari bay ka tahay xagga macnahana ducaa'iyay ka tahayoo waa duco ila siiqadu waa maadiye waxaa looga jeedaa ducaa looga jeedaa waxay culammada qaarkood salliga ku fasiraan naxariiso waxayaan sala allahu calayhi ilaahay ha u naxariisto wa sallama ha salaamo tasliiman laakiin labada qowlba waa jiraan qowlka horeo ah markaysagaa in ammaanta ah, ah, lagu fasiro waa sida abulcaaliya oo taabiciinta ka mid ah rufayc ibnu mihraan uu ku fasiray oo uu yidhi salaatu ullaahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika salaadda ilaahay waa inuu malaa'igta ka ag ammaano waana sida bukhaari saxiixiisa ku soo arooriyey asarka abulcaaliya uu leeyihi alcallaamatu ibnulqayim kitaabkiisa jalaa afhaam la yidhaahdo fi salaati calaa khayri alanaam waxa uu sheegayaa dhowr iyo toban weji oo ay kaga raajaxsan tahay oo kaga miisaan badan tahay in salaatullaahi lagu fasiro ammaanta uu ilaahay ammaano ay ka raajaxsan tahay in raxmad lagu fasiro dhowr iyo toban weji buu soo aroorinaya marka wejigaas arjax bacdu ahlicilmi waxay yidhaha hadday dhacdo in naxariis lagu fasiro naxariistaa waxaa la odhanaya waa raxmatun khaasa raxmo khaasa lagu fasiraya culamada qaaroo sidaa u fasira markaa nabi maxamed sala allahu alayh wasalam waxaa loo kulmiyey inuu addoon ilaahay yahay inuu rasuulkiisi yahay dadka qaar baa waxay moodayaan marka nebi maxamed la yidhaahdo waa addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii waxay u qaadanayaan in nebiga sala allahu alayh wasalam meel lagaga dhacaayo ama la xaqiraayo markaasay odhanayaan addoonkii maxaa loo odhanayaa waa addoonkii ilaahay maxaa loo odhanaya weliba mid waxa weeye ku duubay cajlad baan arkay oo dee cilmi isku tuhunsan oo odhanaya waxa weeye marka ay sheegayaan nebiga sala allahu calayh wasalam addoonnimada ayay ka hormarinayaan oo ka hor sheegayaan rasuulnimada taasina waa taxqiir nebiga la xaqiraayo ashridada qaarkood baan ku soo daayey codkiisii anoo dadka maqashinaya waxaana ku soo aroortay axaadiis badan oo sheegaysaa in nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi yani cabduhu wa rasuuluhu inuu isku ilaaqay xadiiska atixiyaadkii cabdullahi ibn mascuud saas ugu soo arooray xadiidka bukhaariga ee laa tutrunii kama atrat inasaara bna maryam inama ana cabdun faquluu cabdullaahi wa rasuuluh bukhaari baana saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi cumar bn alkhadaab xadiidka kale ee saxiixaynka saasay ku soo aroortay oo isaguna tilmaamaya wa shahida ana muxammadan cabduhu wa rasuuluh axaadiis fara badan bay ku so aroortay marka inuu addoon ilaahay yahay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam qur'aankaabay ku sugan tahay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa tabaaraka aladii nazla alfurqaana cala cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira wa annahu lama qaama cabdullaahi yadcuuhu kaadu yakuunuuna calayhi libada addoon ilaahay inuu yahay aayaad mutacadida ku soo arooray wax taxqiiroo ku jiraana ma jirte waa sharaf oo cubuudiyada khaaska ama addoonnimada gaarkee rabbi addoonka loo yahay waxay tilmaamaysaa xaqii addoonnimo in la gutay taasina waa sharaf amaa bacdu intaa dabadeed miyaa faqad sa'alanii xaqiiqee waxay i weydiisteen ama iga codsadeen bacduulikhwaani walaalaha qaarkood aan aktuba inaan qoro lahu muqaddimatan muqadimo inaan u qoro muqaddimatan ama muqaddamatan labada mid walba waa loo dabdin karaa mid la hormariyey inaan markaa qoro oo tatadammanu muqaddamatan la yidhaahdo ama muqadimatan yadaaba wax hormarinaysaa oo ruuxa fahmaa dalabada ama ardayda la asaagga a ah bay ka hormarinaysaa tahan buu ka horreeyaa ruuxaas waaba muqaddime qaddamatu hiya yadaa hormarisay muqaddimadaas oo tatadammanu koobsanaysa qawaacidda qaacidooyin bay koobsanaysaa waxaa loo jeedaa usuul qaacidooyinkaasoo kulliyatan kulli loo nisbeeyey oo waa qawaacid guud shayga haddii lahe waa kulliya waxaa loo jeedaa waa shayga caamka wax kastoo khuseeya markaysagaa ku dhacaayo qaacidooyinkaasoo tuciinu kaalmaynaysa calaa fahmi lqur'aani qur'aanka fahamka la fahmaayo kaalmaynaysa iyo wa macrifati tafsiirihi tafsiirkiisa garashada la garanaayo kaalmaynaysa wa macaaniihi macnayaasha qur'aanka garashada la garanayo kaalmaynaysa iyo wa tamyiizi kala soocista kaalmaynaysa la kala soocaayo fii manquuli daalika wa macquulihi kii la soo naqliyaye tafsiirka ahaa iyo wa macquulihi ka la caqliyaynayee la garanaayo ee caqliga lagu garanayo yacnii tafsiirka naqliga ah ee riwaayada lagu soo wariyey iyo tafsiirka markaa ra'yiga ah tafsiir bira'yi yacni markaa kala soocoodana kaalmaynaysa bayna alxaqi iyo wa anwaaci alabaatiili lagu kala soocaayo xaqa iyo noocyada baatilada lagu kala soocaayo oo manquulka iyo macquulkaasi mid waliba wuxuu leeyahay xaq iyo baatil buu leeyahay manquulkii waxaan sugnayn oo baatilaa jira wax sugan oo saxiixaa jira macquulkii tafsiir bira'yi nooc saxiixaa jira tafsiir bira'yi noocaan saxiix ahayn baa jira oo baatila iyo wa tanbiihi kaalmaynaysa baraarujinta la baraarujinaayo cala daliili alfaasili adillada kala faslinaysae kala soocaysa ama kala saaraysa kala xukumaysa bayna alaqaawiili qowlalka kala duwane mufasiriintu ay leeyihiin odhahyada kala duwana ay yidhaahdeen daliilka kala caddaynayana markaysagaa baraarujinaysa addaliilu faasil waa daliilka kala xukumaya ee kala faslinaya nisaacii buu kala jaraya markaa shiikhuu wuxuu inoo tilmaamay raximahullah in sababta qoraalka uu muqadimadan qoraayo codsi laga codsaday inuu sababu yahay oo ikhwaanka qaarkood ay ka codsadeen isna wuxuu tilmaamay muqadimadaasi inay koobsanayso qawaacid guud qaacidooyin guud inay koobsanayso qaacidooyinkaasina inay caawinayso fahamka qur-aanka la fahmaayo iyo garashada tafsiirkiisa la garanayo iyo aqwaasha laga yidhi saxiixa iyo daciifkaba markaysaga kala saarka la kala saaraayo iyo tafsiirka naqliga ah ee riwaayada atafsiir bilma'suur iyo atafsiir marka waxa bira'yi mid walba nooca saxdaa iyo noocan sax ahayn lagu kala garanaa manquuli daalika waxaa loo jeedaa tafsiirkii la soo raray tafsiirkaa lasoo rarayna waa ka riwaayo lagu soo wariyey ama nebiga sala allahu alayh wasalam xadiisnimo looga soo wariyo ama asxaabtiisa asar ahaan ha looga soo wariyo ama taabiciintii marka asar ahaan ha looga soo wariyo macquulkuna wuxuu noqonayaa in ra'yi lagu fasiro ra'yiga fasiraadda lagu fasirayaana wuxuu leeyahay yacni dawaabid iyo shuruud buu leeyahay waxaa jira ra'yi madmuuma iyo waxaa jira ra'yi yacni marka aan madmuum ahayn ra'yi la dhaleecaynayo iyo ra'yi aan la dhaleecayn labadu waa jiraan mid waliba waa jiraan marka qawaacidda waxaa lagu garanayaa yacni tafsiirka nooca saxdaa iyo noocaan saxda ahayn qur-aankana sidiisa waxaa loo soo dejiyey siduu callaamatu ibnu cuthaymiin tilmaamaayo saddex umuurood waa midda koowaadeed akhrintiisa waa lagu cibaadaysanayaa wa atacabudu bitilaawatihi waata nabigu inoo tilmaamay sala allahu aleyh wasalam man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu xasana wala xasanatu bicashri amhaaliha xaraf kitaabka ilaah ka mida ah ruuxa akhriyaa waxaa u sugnaatay xasano ajar xasanadaasina toban la mida ayuu ku helaya marka atacabudu bitilaawatihi waata koowaad shayga labaad ee faa'idadae ku suganee loo soo dejiyey waxa weeyaan wa fahmu macaaniih macnayaashiisa in la fahmo oo waa in la gartaa loo aqoon yeeshaa qur'aanka markaysagaa macnihiisa waayo tadabburkii qur'aanka lagu tadabburayey oo loo fiirsanayay macnihiisa ma suuragal aha haddaan la baranin oo la fahmin kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatii waliyatadakkara ulul albaab marka qur-aanka waxaa loo soo dejiyey si loogu tadaburo waana inoo keeni doonaa sheekhu ibnu taymiya inoo keeni doona matnigu ku keeni doona waalcamalu bih shayga saddexaad ee loo soo rogay waxay tahay in lagu camal falo in lagu camal falo lagu dhaqmaana ma suuragal aha haddaan macnihiisa la garan marka garashada macnihiisa la garanayo tadabburkii iyo camalfalkii labaduba waa ku xidhan yihin labaduba waa ku xidhan yihin atafsiir bira'yi nooca la yidhaahdo lagama tilmaamayo inuu ruuxu siduu doono markaysaga uu isaga fasiranayo tafsiir bira'yi wuxuu leeyahy dawaabid aynu dib ka sheegi doonno insha allahu tacaala laakiin noociisa saxiixii wuxuu soo gudagelayaa liyadabbaruu aayaati tadabburka qur'aanka lagu tadaburayo macnihiisa loo fiirsanayo nooca saxiixa ahi ee tafsiir bira'yi ka mid a noociisa saxiixii taasuu soo gudagelaya sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa aqwaasha tafsiirka laysugu khilaafay inay sax iyo qalad mid walba leeyihiin ha u qaadanin marka la yidhaahdo aayaddu sida waa aqbalaysaa in loo fasiro sida in loo fasirona waa aqbalaysaa sidaana waa aqbalaysaa sidaana carabi ahaan waa aqbalaysaa in si walba laysaga fasiri karo maha saas sax waa in marka la doonaayo qur'aanka in la fahmo sida ugu dhowaanshaha badan ee lays odhan karo waa muraadku ilaahay uga jeeday waa in lagu dadaalaa lagu ijtihaadaa taas si kastuu aqbali karo waa inaan laysaga fasirin almacna alaqrab waa in markaysaga la raadiyaayo la doonaa saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay baraarujiyeen khata'a ay ku dhacaan mufasiriinta qaarkood oo macno kasta uu marka carabi ahaan u aqbali karo inay iskaga fasiraan iyadoo la garanaayo macnahan marnaba inaanu ilaahay uga jeedin marka tan noocaasa waa in aad iyo aad la ysaga hubsada marka dib baynu insha allah kasii waadixin doonaa marka tafsiirku wuxuu qaybsamaa nooc saxiixa iyo noocan saxiix ahayn marka waa in lagu dadaala nooca saxiixa waa in kitaabkiiyo sunnadana loo fahmaa sida marka waxa weeye lagu rajada badan yahay inay tahay muraadkii ilahi iyo muraadka rasuulka sala allahu alayh wasalam fa ina alkutuba almusannafata kutubta la sannifaya la qoray fi tafsiiri tafsiirka laga qoray mashxuunatun waxay tahay mid laga buuxiyey bilgafi yacni marka hadallo weyd ah oo dee caatada madhaadhacday la mid ah iyo wasamiini hadallo marka waxaa weeye shilisoo cuddoon nooc walba waa isugu jirta waxaa laga buuxiyey alkasi wasamiin asamiin waxaa weeye waa ka neefka naaxay ama cayiilan sidaad u taqaano kolba sidaad u taqaan ayaa markaa la yidhaha waa samiin alqasna waxaa la yidhaahdaa waa ka caatada weydda ah marka waxaa ku jirta nooc isticaara marka hadallo qaarna ay ka dhigan yihiin sida neefka shilis oo kale ay ka dhigan yihiin qaarna neefka weydda ah ee caatada oo kale ay ka dhigan yihiin ayaa kutubu tafaasiir markaysagaa ka buuxa iyo walbaatil waadixi waxaa kaloo ka buuxa oo laga buuxiyey baatil iska cad iyo walxaqi lmubiini xaq cad nooc weliba ku yaalla waayo tafaasirta cid waliba dee qur-aanka waa isku dayda inay fasirto waa inoo keeni doonaa iyadoo markaysaga ahlulbidaca qaarkood ay dooneen qur'aankii intay fasireen bidcadooda ay ku fasireen oo ku xambaareen oo raafidadu qolada shiicada ah ee khulaadda ah qur-aanka tafaasiirtooda waxay ku fasireen oo shiikhu inoo keeni doonaa yadaa abii lahabin inay yidhahdeen abubakar iyo cumar baa looga jeedaa labada gacmood ee abulahabe la sheegaye khasaaray waa abubakar iyo cumar hadda ka warran qaar kaloo raafidada ka midi ah waxay yidhaahdeen shiicaday ka tirsan yihiine idbaxu baqara waxaa loo jeedaa baqaro gowraca caasho gowraca loo jeedaa baqaradu waa caaisha yidhahdeen waa baatil waadixa baatil cadwi firaqa kalena waa saas si la-ag waxyaalo badan baa iska jira mucaasiriinta qaarkood qaar baa waxay yidhaahdeen shuurada waxay ku fasireen dimuqraadiya waxaa looga jeedaa dimuqraadiya maa baatil shuurada iyo dimuqraadiyaddu shaqa iskuma leh waa kala duwan yihin waalcilmu imaa naqlun musadaqun can macsuumin waalcilmu cilmigu imaa naqlun ama waa wax la soo raray oo musadaqun yacni markaa la tasdiiqiyey oo bimacnaa la sugay ama la rumeeyey ama la saxiixiyey oo can macsuumin laga tasdiiqiyey ama laga soo yacni markaa shaambadiyey ama laga soo naqliyey si saxiixa looga soo naqliyey macsuumka laga soo naqliyeyna waxaa loo jeedaa nebiga sala allahu aleyh wasalam waayo ahlu sunna waljamaca waxay qabaan ashkhaasta wax macsuuma awn ah waa nebiyada shaksi bini aadamoo aan nebi ahayn oo macsuumi ma jiro ee nebiyadunba macsuuma wa imaa qawlun ama waa odhaah calayhi daliilun daliil uu markaa ku sugan yahay oo daliil ku tusinayo deliilkaasoo macluumun la yaqaan wamaa siwaa haada madkuurka la soo sheegay wixii ka soo hadhay daada laba shay waa lagu tilmaami karaa mudabdabiina bayna daalika daadaasi waxay ishaaraysaa gaaladii iyo mu'miniintii madkuur bayna ugu noqon wamaa siwaa haadaa madkuurka la soo sheegay wixii ka soo hadhay oo waa naqli ka sugan nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo qowl daliil loo hayo fa imaa musayafun ama waa mid markaa waxa weeye yacni markaa food jari ah musayaf waa shay aan saxiix ahayn oo musayafun yacni markaa been abuur oo kale lagu sameeyey food jari oo kale lagu sameeyey oo marduudun la radinaayo shay aan sharciga ka mid ahayn oo sharcigii la doonayo inuu sharciga ka mid yahay in laga dhigo waa musayaf wa imaa mawquufun ama waa mid la laga joogsanayo layska hubsanayo laa yuclamu aan la garanaynin annahu bahrajun inuu yahay faalso inuu yahay bahraj waxaa loo isticmaalaa lacagta yacanii foojariga ama faalsada laa yuclamu aan la garanay annahu bahrajun inuu foojari yahay ama faalsan yahay walaa manquudun iyo inuu lacag saafiya yahay aan la kala garanay xoogaa tashbiih baa ku jira nooc isticaara wuxuu inoo tilmaamayaa cilmi waxaa la yidhahdaa laba shay kow waa naqli laga hayo macsuumkoo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ka sugan waayo qur'aankii waxaynu kala kulannay oo laynooga soo raray naqli thaabita nebi moxamed sala allahu calayh wasalam waayo isagaa loo soo dhiibay axaadiistiina isagaa lagala kulmay oo isagaa ku hadlay qur'aankiina isagaa soo gudbiyey marka cilmigu waa naqli ka sugan nebi moxamed sala allahu alayh wasalam macsuumka ka sugan ama waa qowl deliil la garanaayo leh oo qowlkaasi maba ahaa qowl aayad qur'aana ama xadiis nebi ah laakiin waa qowl deliil loo hayo caalim baa ku hadlay laakiin aayad baa u deliila ama xadiis baa u deliila ama ijmaacu alculamaa baa u deliila waxaa la odhanayaa waa cilmi wixii labadaa midnaba waayaa oo wax nebi moxamed ka suganna sala allahu alayh wasallam aan ahayn wax waxyiga laga istimbaadoo deliil loo hayana aan ahayn cilmi sharciya maba ahaba cilmi sharciya maba ahaba ee wuxuu noqonayaa wax faalsa ah oo aan sharci ahaynoo sharci lagu sheegaayo ama wuxuu noqonayaa wax aan la kala ogeyn inuu faalsan yahay iyo inuu saxiix yahay oo inaanu raacnaa inayna saarraynba oo sida waxaa laga soo raray weeye kutubtii horeoo kale laga soo naqliyey kutub ahlilkitaab ayaa laga soo raray markii kutubtaa hore laga soo raray lama hayo ee deliil rumaynaayo caddaynaya inay sax tahay iyo mid beeninaya midnaba lama hayo mar haddaan labada midnaba lahaynin waa laga tawaqufayaa waatuu nebigu yidhi sala allahu alay slm laa tusaddiquu ahlaalkitaabi walaa tukadibuhum ashyaada maskuutu canhugaahee laga aamusay ee sharcigeennu aanu waxba ka sheegin kutubtii horena laga soo raray wax rumaynaya iyo wax beeninaya midnaba sharcigeenna aan lagu haynin waa inaynu ka gaabsannaa oo ma kala garanayno waxaani ma faalsaa ma saxbaa saas aawadeed laa tusaddiquu ahlalkitaabi walaa tukadibuuhum baa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam ahlu kitaabka ha u rumaynina waxay yidhaahdaan hana ku beeninina haddaad rumaysaan waxaa dhici karta baatilkoodii inaad rumaysaan haddaad beenisaanna waxaa dhici karta inaad shay xaqoo ilaahay soo dejiyay aad beeniseen marka ibnu cuthaymiinna macnahaasuu sii caddaynaya wuxuu odhanayaa qaybuhu waa saddex oo wax sixadiisa la garanayo waa nooca hore wax baatilnimadiisa la garanayo waa nooca dambe waxay waajib tahay in laga tawaqufo waa nooca saddexaad aynaan kala garanaynin waxa weeye ma sax mise ma ah yacani waxa baatilnimadiisa la garanaya waa nooca labaad ayuu noqonaya nooca musayifka marka waa saddex nooc wax xaqnimadiisa la garanayo waa nooca hore iyo wax markaa baatilnimadiisa la garanayo waa nooca labaad iyo waxaan la kala garanaya ma baatil baa mise waa sax oo ay tahay in laga tawaqufo la iska taago wakhtigaa dhaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atub